بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkeennii jawaahir albukhaari baanu ku jirnaa waxaana noogu soo dembaysay soomka qofku inuu safar markuu yahay inuu ku soomo hadduu ku dhibaatoonaayo biriga iyo wanaagga uusan ka mid ahayn wa can abi juxayfata radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi aakha wuxuu walaaleeyey annabiy nebiga sala allahu calayhi wasalama bayna salmaan iyo wa abiddardaa'i ninka salmaan lagu magacaabo oo muhaajir ahaa iyo abidardaa ayuu nebigu walaaleeyey sal allahu calayhi wasalam oo reer madiine ah fasaara wuu soo booqday salmaan ninkii salmaan ahaa abadarda wuu soo booqdoo walaalkii ahaa waa markii muhaajiriintii ay ka tageen maka madiinana ay tageen ayagoon hanti iyo waxba haysanin si markaa layskugu dheeli tiro camalada uu nebigu qabtay waxaa ka mid ahaa inuu dadka labalaba u walaaleeyey taana ay keentay ukhuwal islaamiya inay ka horaysa kana sarraysa kana qiimo badan tahay ukhwada nasabkii dhalashada fara'aa salmaan wuxuu arkay ummu dardaa'i waa xaaskiisee waa abidarda xaaskiisa oo mutabadila mutabadila ah dhar fiicfiican oo hanaan qurux badan leh aanan wadanin dharkii kushiinka iyo midka basasha lagu googooyo ayay markaa xidhataa fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi salmaan markuu arkay umud abudardaa naagtiisa umudarda oo dhar xunxun ah wadataa maa sha'nuki xaalkaagii waa maxay buu yidhi naag nin leh baa tahay naagta ninka leh aalaaba xina iyo catar iyo udgoon iyo wax fiicfiican baa lagu yaqaan maxaa kugu dhacay buu yidhi maa sha'nuki qaalad waxay tidhi akhuuka walaalka abudardaa'i laysa lahu xaaja fi ddunya wax xaajo ah oo adduun uu ka leeyahay ma laha naagba ma hawaystaba adduunka oo dhan waa dumar sidaa darteed bay tidhi walaalkaa abudardaa dumarku damba kama laha haddaan saa la ii fiirinayn yaan isku xineeya u indhakuushaa isu qurxiyaa dhar fiicfiicanna u labistaa waa ma jirto fa abudardaa'i baa yimid fa sanaca lahu wuxuu u sameeyey walaalkii salmaan tacaaman cunto faqaala kul buu ku yidhi cun salmaanow cuntada qaala wuxuu yidhi macnaha kul fa innii saa'im ani waa soomanahaya wuu soo bilaaba ma u aniga saa'im baan ahay waan soomanahaya cun qaala salmaanna wuxuu yidhi maa ana bi'aakilin anigana ma ihi kii cunaya xataa ta'kula ilaa aad cunto anigana ma cunaayi buu yidhi ilaa aad ka cunto qaala wuxuu yidhi fa akala wuu cunay oo soonkii buu iska furay falammaa kaana markay ahaato la gaaray alleylu habeenkiina dahaba wuu istaagoo wuu baxay abudardaa yaquumu xaaluu istaagahayo habeenkii markii la gaara waa nin habeenkiina taagan oo tukanaya maalintiina sooman waa sababta gabadha ku kaliftay inay dhar mutabadilaa qaadato nin habeenkii oo dhanna taagan maalintii oo dhanna sooman xaguu dumar dan kaga yeelanaya waa ma jirto saa darteed baa habeenkii uu istaagay qaala salmaan wuxuu yidhi nam seexo fanaama wuu horday dumma ka bacdi wax yar buu jiifayoo waa ninaan jiif u baranin dahaba wuu soo baxay yaquum asagoo istaagaya fa qaala salmaanna man buu yidhi seexo falammaa kaana markay ahaatoo la gaaray min aakhiri illeyl habeenka aakhirkiisii qaala salmaanu wuxuu yidhi qum ilaan hadda kac waayahe fasallaya way tukadeen labadoodiiba fa qaala lahu salmaanu salmaan baa abuu wuxuu ku yidhi abuudardow saan ma aha inna lirabbika rabbigaa calayka korkaaga xaqan xaq buu kugu leeyahay cibaadaa lagaa rabaa walinafsika nafsadaadana calayka korkaaga xaqan xaq bay kugu leedahay waliahlika ehelkaagana calayka korkaaga xaqan xaq buu kugu leeyahee fa acti sii kulla dii xaqin mid kastoo xaq u saaxiib ah xaqahu mid kastoo xaq u saaxiib ah xaqiisa sii fa ata annebiya nebiga ayuu u yimid abidarda sal allahu calayhi wasalam fadakara wuxuu u sheegay lahu rasuulka daalika arrintaa salmaan baa ii yimido soonkii buu iga furayo habeenkiibuu hurdo ii diiday tukasho wixii buu nebigu u xusay fa qaala alnebiyu nebiguna wuxuu yidhi sadaqa salmaanu salmaan waa runtii rabbiga xaquu kugu leeyahay naftaada xaq bay kugu leedahay u raaxay seexo mararka gobol ka mid ah soomi mararka gobol ka mida ah raashin fiican sii waliahlika calayka xaqan xaaskaagana xaq bay kugu leedahay sariirta inaad wax ka siiso fadakara lahu dalika faqaala alnabiyu sadaqa salmaan salmaan waa runtii can caaishata radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tiri kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yasuumu mid sooma xataa naquula ilaa aan isdhahno laa yuftiru maba afuraayada ilaa aan isniraahda maba afuraya wayuftiru waa afuraayay xataa naquula ilaa aan niraahda laa yasuumu ma soomaayo famaa ra'aytu ma arkin rasuula allaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam istakmala dhammaystay siyaama shahrin bil soonkiisa ilaa ramadaana ramadaanka maahan bil dhan oo uu soomay oo kaamil ah weligeed maysan dhicin aan ramadaan ahayn wamaa ra'aytuhu mana aanan arkin akhara siyaam wuxuu soon kaga badnaa minhu xaggiisa fii shacbaana shacbaanka inta uu soomayna shacbaankuu u badnaa rasuulka sala allah calayih wasalam macnaha maalmaha wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri kaana alnebiy nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala marka uu soo galo ama ay soo gasho alcashru tobanka dambe ee ramadaan shadda wuxuu xoojin jiray mi'sarahu hosguntigiisa nebiga macawistiisa xoog buu u xiran jiray wa axyaa laylahu habeenkiisana wuu noolayn jiray waayqada ahlahu ehelkiisana wuu toosin jiray rasuulka sala allahu calayih wasalam tobanka ramadaan wuxuu u dadaali jiray si uusan waatiyada kale markaa u dadaalin can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi iltamisuuha ka raadiya leylatulqadriga fi alcashri tobanka alaakhiri ee ugu dambeeya min ramadaan iltamisuuhaa raadiya fi alcashri alawaaqir min ramadaan leylata alqadri fii taasicatin tabaqa sagaal markay dhiman tahay fi saabicati tabaqa fii khaamisatin tabaqa ama gadaal u soo tiri soddonka markaad ka soo tiriso mar allaala markay sagaal ku dhiman tahay waa sagaaliyo labaatanka markay toddoba fii saabica tabaqa markay dhiman tahay saa markaad u soo tiriso haddaa sida caadiga u tirisana markay sagaal dhiman tahay oo kow iyo labaatan ah markay toddoba dhiman tahay oo saddex iyo labaatan ah markay shan dhiman tahay oo ay shan iyo labaatan tahay saana markaa waa loo tiriyaa can caa'ishata radia allaahu canha ana alnebiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yactakifu mid ku ictikaafa alcashra alawaakhira tobanka dambe ee min ramadaana bisha ramadaanka waa ictikaafi jiray tobanka ugu dambeeya xataa tawafaahu allaahu ilaa ilaahay ka ofsaday eh, nabiga subxaanah wa tacaala uma ictakafa kadibna waxaa ictikaafay aswaajuhu xaasaskiisa min bacdihi asaga gadaashiisa asaga ka gadaal xaasaskiisa ictikaafay wa canhaa radia allaahu canha qaalad waxay tidhi in kaana rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa la yudkhilu mid ii soo geliya calaya korkayga ra'sahu madaxiisa masaajidka iyo shubaakada gurigiisa caaisha isku beegan asoo masaajidka ku ictikaafsan wahwa asagoo filmasjidi masaajidka ku sugan magaciisuu ii soo gelinaya maxay samaynaysaa caa'ishana fa urajilahu waan u shanlayn jiray timahaan u feerayaa oo waan u feeraynaa ama waan u shanlaynayaa wa kaana wuxuuna ahaa nebigu laa yadkhulu lbeyta midaan guriga soo gelin una soo gelin markuu ictikaafsan yahay ilaa lixaajatin dan maahane idaa kaana muctakifan markuu muctakif yahay wixii daruuriyaad ahoo insaanka xaajaadkiisii baahiyaadka uu u baahan yahay daruuriyaadka keliya ayuu u soo geli jiray guriga saa darteed madaxiisa intuu ii soo geliyo ayaan u shallaynayaa waan u dhaqayaa riwaayadaha qaarkood intaasoo dhan waxay tilmaamayaan in rasuulka sala allah calaih wasalam ictikaafkiisii sida markaa ay ahaayeen waana qoladii in badan tiri ninka naagtiisu waa inaysan weysadu ka jebinin can safiyata zawji nebiy nebiga sawjadiisa ahayd wa radia allaahu canha ilaahay xaggeeda ha ka raalli noqdee annahaa safiyo ayaa jaa'ad waxay u timid ilaa rasuuliillaahi rasuulka ilaahay xaggiisa tasuuruhu ayadoo ku booqanaysa fii ictikaafihi ictikaafkiisa filmasjidi masaajidka uu ku ictikaafsanaa fi alcashri alawaakhiri tobanka dambe ee min ramadaana bisha ramadaan ah fataxadadat cindahu agtiisay ku sheekayn jirtay oo way la sheekaysatay saacatan wakhti saacaddantii lixdanka daqiiqa ma ahee qadar uun baa loola jeeda dumma kadib qaamad way kacday oo way istaagtay tanqalibu ayadoo gadoomaysa macnaha bal inay gurigeedii ku laabato faqaama alnebiyu nebigana wuu la kacay sala allahu calayhi wasalam macahaa nicigeeda ayada micigeeda ayuu la istaagay yaqalibuhaa suu u sagootiye asagana suu u gadoomiyuu u gelbiye xataa idaa balaqad markii ay gaartay safiya baaba almasjidi masaajidka albaabkiisoo cinda baabi ummi salama ummi salame albaabkeeda u dhow mara rajulaani laba nin ayaa soo maray meesha oo min al ansaari reer ansaareed ahaa fasallama way salaameen labadoodaba calaa rasuuliillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama faqaala lahum annabiyu nebiguna wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam calaa rislikumaa aayara ha ordina oo tartiib u socda riwaayad baa waxay ku dartay markay arkeen rasuulka iyo safiyo wada taagan way ordeen socodkiibay boobsiiyeen rasuulku wuxuu ku yidhi calaa rislikumaa oo macnaheedu ay tahay intadara aayara hay-adiinnii tartiibkiina u socda waxba ha ordine innahaa ayada innamaa in kale maahee hiya ayadu safiyatu binti xuyay waa safiya binti xuyay qoftaan aan la taaganahay waa xaaskaydii wuu shaki bixinayaa nebiga waxaa dhici karta in dhibaato hadhow ay timaado shaki inuu yimaado shaydaan inuu wax ku tuuro arrimooyin fara badan oo noocaas ah ayaa suuragal ah inay markaa timaado tii asagoo diidan buu shaki bixinayaa nebiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam tartiib u socda buu yidhi innamaa hiya safiyatu safiyo weeyaan gabadhan aan la taaganahay waa binti xoyay waa xaaskaygii faqaala waxay labadoodiiba dhaheen subxaana allah yaa rasuul allah rasuulkii allow ilaahay baan ceeb lahayn ilaahay baa ceeb ka nasahan subxaana wa tacaala ilaahay ayaa ceeb ka nasahan ilaahay ayaa hufan oo ceeb ka nasahan wa kabura calayhima wa kabura calayhima cadama calayhima maa qaalahu calayhi asalaatu wassalaam rasuulka wixii uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ayaa korkooda ku weynaaday wa kabura waa weynaaday calayhimaa korkooda wixii rasuulku uu yidhi faqaala alnabiyu nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina ashaytaana shaytaanku yabluqu wuxuu gaaraa min alinsaan bini aadamka xaggiisa wuxuu ka gaaraa mablaqa dammi meesha dhiigga uu ka gaaro booska dhiigga ayuu ka gaaraa wa innii anigu khashiitu waxaan ka cabsaday an yaqdifa inuu ku soo tuuro fii quluubikumaa quluubtiina shay-an wax wax un inuu qalbiga idinka geliyo riwaayadaha qaarkood sharan bay tiri xilli nebigiina masjidka ku laabtay safyano ay baxday taloyuu ahaa naagtula taagnaa taloyuu ahaa macnaha dhiigga meesha uu ka maro ayuu markaa ka maraa bani aadamka waana cadow saa darteed si aysan taa u dhicin yuu rasuulku ku shaki bixinayaa sala allahu calayh wasalam can anas ibni maalikin radi allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laysa min baladin beled ma jiro ilaa sayada'uhu sayatacuhu waxaa ku istaagahaya oo gelahaya addajaalu dajaalkii beenlowga ahaa ilaahnimadana sheeganayay ishana cawarnaa ee qiyaamaha aakhirzamanka imaan doona ilaa makkata waalmadiina maka iyo madiina maahana laysa lahu ma sugnaanin oo ma laha min niqaabiha albaabaheeda naqab naqab ma lahan iyo duleel ama albaab ilaa calayhi dusheeda albaabka korkiisa almalaa'ikatu malaa'ig baa ahoo saafiina safan malaa'ig baa istaagsan oo markaa safan yaxrusuunahaa waardiyaynaysa tumma ka bacdi tarjufu almadiinatu magaaladii madiina way ruxanaysaa oo gariir baa ku dhacaya biahliha ehelkeeda alaaa saddex jer ee alaaa rajafaatin saddex ruxasho alaaa rajafaatin fayukhriju allaahu ilaahay wuxuu ka soo bixinayaa kulla kaafirin iwa munaafiqin kulla kaafirin kaafir dhammaantii iwa munaafiqin iyo wixii loogu talagalay inay dajaal raacaan bannaankay u soo baxayaan ma sii joogi karaan maka iyo madiina qaal ibnu cumar ibn alkhadaab wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu'i wayseqaadka oo lagu faajafaajoolo oo si fiican xubnaha loo dhaqo alinqaa'u wa inqaa inqaa waxaa loola jeedaa meeshan aada waa tafsiirka shayga saa darteed uu ku fasirahaya itmaamka wuxuu ula jeedaa wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina taasuu markaa ula jeedaa wuxuu fasirayaa isbaaqa itmaamka in loola jeedo macnaha wa asbaqa calaykum waa ku shubitaanka ilaahay nimcooyinkiisa dushiina uu ku shubay saa darteed isbaaq marka la leeyahay waxaa laga wadaa itqaa' buu markaa leeyahay waa sugitaan si fiican markaa loo suga baabu taxiyatu almasjidi iyo wa salaatu alduxaa iyo waaltatawucu fi lbeyt iyo wa shahri ramadaan intaba baab buu u yahay taxiyadii masaajidka salaadii duxadee barqanka tatawuca guryaha in lagu tukada waa salaadaha sunnada iyo ramadaanka bishi ramadaan wa can abi qadaada alansaari radia allahu canhu qaal qaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala hadduu soo gala axaduku axadkiin mid idinka idinka mid ah almasjida masaajidka falaa yajlis yuusan fadhiisanin xataa yusalliya ilaa uu tukada rakcatayni laba ragcadood oo taxiyadii masaajidka ah mar walbaba haddii salaadda waajibka loo taagan yahay waad gelaysaa hadhowna ma soo qadaynaysid haddii sunno lagu ee sunno raatibo ah iyo waxyaabo ay jiraan waad ka dhigi kartaa haddii qallo lagugu lahaa waad ku gudi kartaa waxba haddaan lagugu lahayn taxiitumis baad u niyaysan kartaa oo laba rakacadood baa lagaa rabaa masaajidka intaadan fadhiisan inaad ku tukato can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi awsaanii khaliilii saaxiibkaybaa wuxuu ii dardaarmay sala allahu calayhi wasalam nebiguu ula jeedaaya bialaain saddex waxyaabood kow siyaami alaaati ayaamin saddex maalmood ka soomitaankeeda min kulli shahrin bil kasta bil walba inaan saddex maalmood ka soomo wa rakcatay duxaa labada rakacadood ee barqadi iyo wanawmin hurdo calaa witrin witir aan ku hurdo macnaha intaanan seexan koor inaan witriga tukado oo ama witrigaygii qaba aan markaa jiifto witriga aakhirka leyl ayaa fiican oo fadli badan salaadda ugu dambaysa habeenkii witri ka dhiga laakiin qofkaan rajo qabin inuu soo tooso awalka leylka inuu iska witriyo taasaa markaa u fiican can naafic can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ijcaluu ka yeela fii buyuutikum guryihiina min salaatikum salaadiinna qayb ka siiya oo walaa tattakhiduuha ha ka yeelanina guryaho ha ka dhigina qubuuran qubuur ilaan qubuurtaan lagu tukanin qubuurta laguma tugtay guryaha ku tukada salaad kastana waxaa u fadli badan salaada guryaha lagu tukaday ogaada ilaa waajibaadka ma ahani can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalama idaa dakhala marka ay soo gashay shahra ramadaan idaa dakhala hadduu soo galo oo la gaaro shahru ramadaana bisha ramadaan futixad waxaa la furfuraa abwaabu asamaa'i samada albaabaheeda riwaayadaha qaarkood abwaabaha jannada bay tilmaameen wagulliqad waxaa la xirxiraa abwaabu jahannama naarta jahannama albaabaheeda wa sulsilati ashayaatiinu shayaadiintana waa la silsiladeeyaa waa la katiineeyaa oo xargaa layskula dhuftaa baabu saa'imi saa'imka iyo qofka sooman idaa akala hadduu wax cuno iyo waman maata qofkii dhinta wa calayhi soom dushiisana soon lagu leeyahay maxaa la falayaa ninbaa wax cunay wuuna sooman yahay laakiin nasiib wanaag ma oga oo wuu hilmaansan yahay see xaalkiisu noqona ninkii soon lagu lahaa ee dhintana ma laga soomi karaa ma samaya can abi hurayrata radi allahu canhu can alnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi idaa nasiya hadduu iloobo ama uu hilmaamo axadukum midkiin oo faakala uu cuno wa shariba uu nacabo inuu sooman yahayba uu hilmaamo falyutimma ha taam yeeshoo ha dhammaystirto hana sii wata sawmahu soonkiisa fa inamaa adcamahu allaahu ilaahay baa quudiyey wasaqaahu waraabiyey ilaahayaa quudiyey oo waraabiyey ha iska wata soonkiisa kafaara gudna lagama rabo qadana markaa lagama rabee can caaishata radi allaahu canha anna rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man maata qofkii dhinto wa calayhi korkiisana siyaamun soon uu yahay saama canhu waxaa ka soomaya xaggiisa weliyuhu weligiisa weligiisaa ka soomaya qofka weliga u ahaa qofka xiga qofka u dhow qofba qofkuu ka xigo ayaa markaa u soomaya wa qaala alxasan xasanulbasrina wuxuu yidhi in saama hadduu soomo canhu xaggiisa alaauuna rajulan soddon nin hadday ka soomaan fii yowmin waaxid jaaza way gudaysaa matalan soddon maalmood baa lagu lahaa soddon qofood baa la soo xulay oo ehel ahoo weli ah kolkaabaa la yidhi maanta ka wada sooma hal maalin bay kow ka siiyeen soonkii waa u jirtaa haddii laga kala soo soomana dhib kuma sugna can ibni cabbaasin radi allaahu canhuma annahu ibnu cabbaas qaala wuxuu yidhi jaa'a rajul nin baa yimid ila alnebiy nebiguu u yimid sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ina ummii hooyaday maatat way dhimatay wa calayhaa korkeedana sawmu shahrin bil soonkiisaa lagu lahaa afa aqdiihi canhaa ma ka gudi karaa xaggeeda soddon maalmood soonkeedaa lagu lahaaye rasuulka ilaahayow ma ka gudi karaa oo ma ka soomi karaa xaggeeda ma ka soomi karaa buu ninkaa weyddiiyey faqaala nacam rasuulkuna haa buu yidhi faqaala wuxuu yidhi waa rasuulkee sala allahu calayhi wasalam nacam haa ka gud buu yidhi fadaynu fadaynullaahi ilaahay deyntiisa ayaa axaqu ku xaqnimo badan an yuqdiya la gudee ilaahay deyntiisa in la gudaa fiican oo xaqnimo badan baabu tacjiili aliftaari afurka dedejintiisa ayuu baab u yahay afurka in la dedejiyo iyo wasawmi sawmi yowmu aljumuca maalinta jumcada soonkeeda waxay diinka ka qabto maanta jimco waaye waa sooma khamiis iyo isniin iyo arbaca iyo ma soomaayo jimco marka la gaaruu leeyahay waa jimcee waa soomayaa maxay diinta islaamku ka qabtaa can sahal bin sacad anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga laa yazaalu annaasu dadku ka zuuli maayaan bikhayrin khayr kama zuulayaan maa cajaluu intay la degdegahayaan maa intii maa intii cajaluu ay dedejinayaan alfitra afurka ilaa afurka ay horay iyo durba u afurayaan ay dhaqsanayaan khayrka zuuli maayaan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nebiya nebigaan maqlay yaquul asagoo dhahaya laa yasuumanna yuusan soomin oo soomin axadukum midkiin yowma aljumucati jumcada maalinteeda ilaa yowman maalin inuu soomo maahane qablahu jimcaha ka horaysa waa qamiisteed ow amase bacdahu ka dambaysa waa sabtide naag sooman buu u yimid markaasuu dhahay naaca wuxuu ku yidhi ma soontay shalay maya bay tidhi jumcay ahayd ma soomaysaa ma doonaysaa inaad beri soonto maya bay tidhi afar buu dhahay sala allahu calayh wasalam idan maalinta jumcaha oo soon lagu khaas yeelaa waa mamnuuc ayaamaha kale sukadooda sidoo kale waxaa la mid ah habeen jimco ah in salaad lala qaabilo oo lagu qaas yeelo habeenada kale sukadooda alwitru walistisqaa salaada witrigii salaada roobdoonka ayuu baab u yahay iyo istimaacu ljumca jumcada oo la dhegaysta iyo waman tacaara min alleyli qofkii soo naxa habeenkii qofkii hurdada ku qarwa oo markaa soo qayliya amase ku baraaruga can cabdillaahi can ilnabiyi qaala wuxuu yidhi ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaadiinna midda u dambaysa witran tira witraa ka dhiga witerkii waataan soo tilmaanay can anas radia allaahu canhu anna cumar bn alkhadaab radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa idaa qaxatuu markay abaaroobaan istasqaa wuxuu ku rodooni jiray bilcabbaas bin cabdiilmuطalib faqaala markaasuu dhahayay allaahuma ilaahayow cumar baa dhahaya innaa annagu kunnaa waxaan ahay natawassalu kuwa kugu tawasula ilayka xaggaaga binebiyina nebigeenna sala allahu calayhi wasalam rasuulka intuu noolaa waan ku tawasuli jirnay waan kuugu soo dhowayn jirnay ilaahay noo tug baan dhihi jirnay fatasqiinaa markaasaadna waraabin jirtay wa innaa anagu natawasalu ilayka waxaan kuugu soo tawasulaynaa hadda bicammi nebiyina nebigeenna adeerkii ee fasqinaa allow nabaraabi qaala wuxuu yidhi fayusqawna waa la waraagiyey waa la waraabin jiray markuu sidaa yidhaahda can abi hurayrata qaala qaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana haddii ay ahaatoo la gaaro yowmu aljumucati jumcada maalinteeda waqafat almalaa'ikatu malaa'igtu waxay istaagaysaa waqafat way istaagaysaa almalaa'ikatu malaa'igta malaa'igtu way istaagayaan xaggee bay istaagayaan malaa'igta xaggee bay istaagaysaa malaa'igta waqafat almalaa'ikatu malaa'igtu way istaagaysaa idaa kaana hadday ahaato ljumcati jumcada maalinteeda waqafat almalaa'ikatu malaa'igtu waxay istaagaysaa calaa baabi almasjidi masaajidka albaabkiisay soo istaagayaan yaktubuuna waxay qorahayaan dadka alwala faalwala sida laysaga soo kala horhoreeyo wamahalu lmuhajir ninka u soo degdega oo dhaqso yimaada tusaalihiisa waa jumcaheed ka mahali ladii kii oo kala waaya yuhdii hadiyeeyey badanatan ratigeel ah dumma kadib kaladii kii oo kaluu noqonayaa yuhdii baqaratan loo hadiyeeyey macnaa saddaqaystay waayo dumma kabshankan ku xigana nin wan saddaqaystay oo kale dumma dajaajatan digaagad ama dooro dumma baydatan ukun fa idaa kharaja alimaamu imaamku hadduu soo baxo oo uu soo istaaga mixraabka ama mimbarka uu koruu damco inuu khudbada akhriyana dawan waxay daboolahayaan oo ay duubayaan malaa'igtii suxufahum waraaqahooda suxufahum wayastamicuuna waxayna dhegaysanahayaan addikraa dikrii waa khudbadii can cubaadat bni saamitin radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man tacaara qofkii ka soo naxa hurdada mina leyli habeenkii ama man qofkii soo tooso min alleyl oo faqaala yidhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu almulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir alxamdu lilah wsubxaana allah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah uma kadib intaa kadibna qaala yidhaahda allaahuma kfir lii ilaahow ii dembi dhaaf ow amase dacaa ducaysta wixii duco ah istujiiba lahu waa laga ajiibayaa ilaahay baryaha waa ka ajiibayaa fa in tawada'a hadduu weysaysto ay wasallaa uu tukada waayee qubilat salaatuhu salaaddiisana waa laga aqbalayaa ilaahayna qofkaa salaada wuu ka aqbalayaa subxaanah wa tacaala alisraacu fi ljanaasati ayaanu gelaynaa wabillaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam